raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo ahaynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah qaala alxaafidu raximah llah kitaabu lcidqi xoreyntii ayuu u kitaab yahay kitaabu lcidqi xoreynta adoomada axkaamta adoomada ayuu kitaabkan ku saabsan yahay xoreyntooda marka waxaa xugun ah oo ku saabsan fadaaisha iyo axkaamta iyo uga warama ayb addoonnimadana islaamka wujuuhda addoonnimo qofka uu addoon ku noqon karo hal weji keliya ayuu islaamka u reebay asal ahaan yani asal ahaan bilaaw ahaan qof inuu addoon noqdo ay ku bilaabato waxaa weeyaan hal weji keliya ayuu ilaahay baneeyey inta kalena waa wujuuh xaaraam ah halkaasna waxay tahay qofkii in lala jihaado gaalada in lala jihaado qofkii isagoo diinta ilaahay diidan oo la dagaalamayo in lasoo qabto oo markaas sidaas uu addoon ku noqdo ilaa isagaa diiday addoonnimada ilaahay subxaana watacaala inuu la dirirana weliba ku darsaday kaas marka in la addoonsado waa xaq iyo garwa amaa si kale oo qof loo addoonsan karo ma jirto qof xor oo meel iska maraa intaad soo qabato oo aada marka lacag ku iibsato waa xaaraam ama inaad tiraa waagii hore laakiin siyaabo badanaa laysku adoonsan jira qabla alislaam ninka haddii dayn lagu yeesho ninkii kulahaa daynta uu sii waayo oo mucsir ou noqdo daynta uu bixi waayo waxay ahayd in qofkii daynta lahaay ayuu addoon u noqonaa saasuuba addoon ku noqonaa ama waxay yeeli jireen ninkii meel lagu qabto dhul uusan joogin oo dad uusan kulahayn cid usoo hilinaysa aysa jirin meel haddii lagu arka dhab waa la qabsanaa suuqaa la geynaa shilimaad yaraa la siisa jiray naam ama waxay sameyn jireen dad markaas dabcan dagaal iyo noocaasa ah, qofkay uga adkaadaan ay soo qabtaan oo kale iyana waa yeeli jireen laakiin markuu islaamku yimid waxaas oo dhan waa la reebay ilaa halkii weji oo waxaa lagu soo reebay oo keliya eh, halkii weji oo waxaa lagu soo reebay ahaa jihaadka nacam oo qof isaga ilaahay diidan in markaas lala diriro oo marka eh, sidaas lagu soo qabto halkaasna oo markaa eh, adoon ku noqdo waxyaabaha marka anaga beledkan laga bartay oo dadku ay sameeyaan qof inta lasoo qabto la qafaasho hadhowna la yiraa intaasoo kun hala isiiyo intaasoo kunoo dollar hala isiiyo waa addoonsi waay xaqna ma aha qof muslima weliba in taasoo kale lagu sameeyo nabigana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saddexda ilaahay ou la doodayo oo cid kale ilaahay uu toos ula doodayo qiyaamaha qofka ilaahay la doodana waa aftira ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa warajulun baaca xuraa nin qof xor a ah iibiyey fa akala tamanahu lacagtaas curay marka naam qafaalkan marka noocaas uu ku jira naam qof intaa xornimada laga qaado leera intaasoo lacaga naftiisa ha isku furto dadkiisa lasoo dhaho ayb taasaa marka waxaa weyaan marka axkaamtaas cidqiga iyo adoomada iyo ayuu baabkaanu uu ku saabsan yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ayuma imriin qofkii oo muslimin muslim ah qofkaas oo actaqa xoreeyo imra'an qof musliman muslim ah istanqada allaahu ilaahi subxaanahu watacaala uu kaga koriyaa bikulli cudwin xubin kasta oo minhu addoonkaa la xoreeyey kamida ah cudwan xubin oo minhu midkan wax xoreeyey kamida ah min annaari naarta ayuu kaga koriyaa muttafaqun caleyhi qofkii muslima oo qof muslima xoreeyo xubin kasta oo qofka la xoreeyey kamida ah, kan xoreeyey ayuu kaga korinaa naarta uu kaga korinaa bimacnaa waxaa wey isagoo dhanaa naarta laga korinaa ila bani isku xubna maogtahay ninkii nin muslim xoreeyo waxaa weyaan naarta ayaa looga korinaya qofkaas oo looga badbaadinaya macnuhu marka ma isagaa gelaya naarta man ma ahane waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala isaga iyo naarta uu uga badbaadinaa ninkan oo xoreeya muttafaqun caleyhi marka xadiidka waxaa ku sugan fiihi fadlu lictaaq xoreynta fadliga ay leedahay ilaahayna waa sheegayo falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba yani jiirta adag ee qofka gudbaaya de qof qof ka tegay ou yahay waxaa weyan wamaa adraaka ma alcaqaba caqabadu waxa ay tahay maxaa ku ogeysiiyey faku raqaba addoon luqun xoreynteed waay marka ninkii addoon xoreeyo waa nin yacni jiir adag ka gudbay oo iimaankiisa ou aada u fiican yahay ayb marka waxaa dareemaya islaamku addoonnimada inuu soo yareeyo ayuu isku dayay islaamku nacam soo ma garanin wujuuhda qof lagu adoonsan karana hal weji ayuu kasoo reebay feri wujuuhda adoon lagu xorey karana ilaahay waa badiyey waa kana hadda daad adoon iska xoreyso fadligan kafaaraadka ninki nin dilo fa taxriiru raqaba ku taal qofku markau dhaarto fa taxriiru raqaba oo kafaaratyamiin dihaarki fa taxriiru waa ka buuxdaa marka idan marka islaamka waxaa dareemaya kafaaraad badanna adoon la xoreeyo adoon la xoreeya ka buuxiyo qofka iskiis inuu qof u xoreeyana fadligaana lagu sheegay habka qof uu adoon ku noqonayana hal dariiq bis waayo so marka marka lidaalika ma la dhihi karaa islaamku adoonsiga ayuu dhiirigeliyey ma la dhihi karaa lama dhihi karan lidaalika marka waxyaabaha reer galbeedka ama dadkan marka gaalada islaamka ay kusoo aroorinayeen ay kamid tahay laakiin iyagaa dadka adoonsanaya si dadban iyagaa u adoonsanaya waa kuwaas hada dawladaha uma ogola dadkeeda inay ku maamusho waxay dadkeedu jecel yihiin oo ay rumaysan yihiin waa kan hada dadka muslimiinta de wax yaroo murtadiina maahan ama munaafiqiin maahane dadka muslimiinta oo dhan waxay jecel yihiin eh, in diinkooda lagu maamulo uma ogola iyaga xataa maanta hadday is doortaan oo dhahaan dastuur diintaasaan ka dhiganay welwelay nagu haysaayay leeyihin marka dadkaas adoonsi ma ku jiraan mase kuma jiraan marka adoonsay ku jiraan xaqiiqada saas ayb marka ummadaha iyo mabaadidooda inay faraha isaga qaadaan waa diideen markaas islaamka adoonsi ku sheegayo hay marka iyagaan adoonsi wado midda kale ilalaana dadkii dhulalkoodii ay ugu tageen waa gumaystaan nacam maraykankan ugu weyn dad dhan oo gumaystaa dalkaas iskala iska lahay dadkii iska lahaay waa gumaystaa red indianisal nacam waa dad iska waxaa weyaan cawaam ah waxbarasho laguma dhiirigeliyo inay dantooda aqoonsadaan laguma dhiirigeliyo khamradaa lagu daldalaa keliya khamrada ayaa si xun loogu daldalaa si aysan dadba u noqonin kadalika australiana waa noocaas naam marka waxaa wey nimanka adoonta ayagaa si fiican u wado alaykum salaam waraxmatullah barakatu walitirmidiyi wasaxaxahu can abi umaama waayuma mriin qofkii oo muslimin muslim ah actaqa xoreeyo imraatayni muslimatayni laba naag oo laba eh, muslim ah kaanataha waxay ahaanayaan fikaakahu ayay ahaanayaan furashadiisa oo min annaari laga furto naartaa looga furana taana marka waa taas iyada waliabi daawuuda min xadiidi kacbi bni mura wa ayuma imra'atin haweentii oo actaqat imra'atan haweenay xorayso muslimatan oo muslimad ah kaanad waxay ahaanaysaa hiya iyadu fikaakahaa min annaar furashadeeda ay ahaanaysaa naarta looga furto iyadaa gelaysa lagama wado midaan aa gelay manheed macnuhu maahane waxaa weya sabab ay xoreynteedaasa sabab u ah in naarta laga xoreeyo haddii qofka adoonka lidaalika marka axaadiista badanaa muslim muslim muslimaa lagu qeeyey adoonka la xoreynayo inuu adoon muslim yahay waa ogtihiin aayadda iyadana qur-aanka kafaaratu lqatli fataxriiru raqabatin muminatin aayadaha kale ee marka layska idlaaqay fataxriiru raqaba layska yiri waxaa lagu xambaaraa fataxriiru raqabatin muminatin taas marka mumin in la xoreeya sababtoo qof mumina khaasatan hadduu gaal gacanta ugu jiro ma cibaadaysan karo waa iskaga dhiban yahay korkiisa marka haddii laga xoreeyo laga soo fakiyo waa wax aada u weyn haddii da muslim kale oo adoonsanayo laga soo fakiyana da qof muslima xornimo loo soo celiyo wax ka fiican malaha waan abi darin radia allahu canhu qaal saaltu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan weydiiyey ayulcamali camalkee oo afdalu fadli badan qaala wuxuu yihi iimaanun rumayn bilah alla la rumeeyo iyo wajihaadun jihaad fii sabiilihi ilahay jidkiis lagu jihaad qultu fa ayu riqaabi luqumaatee oo afdalu fadli badan luqun la xoreeyatee u fiican qaala wuxuu yihi aclaahaa midda ugu sarraysa samanan xagga lacagta xagga qiimaha wa anfasuhaa ugu qaalisan cinda ahlihaa dadkeeda agteeda ya asalka aclaaha aclaaha asalka riwaayaadka bukhaarina waxay u badan yihiin bilmuhmalati aclaaha saasay u badan yihiin riwaayada nasaa saas waa iyadana riwaayada laakiin bukhaari nusakdiisa kushmihani iyo nasafi iyagu yani waxa weeyaan aklaaha bay dhigaayan marka nusakda bukhaari baa iskhilaafsan aklaaha iyo aclaaha ayb waxbaa ka tirma labada in labadaba sax waay aclaaha iyo aklaaha aclaaha midda ugu sareyso ama aklaaha midda ugu qaalisan samanan xagga qiimaha wa anfasuha ugu qaalisan cinda ahliha dadkeeda agteeda muttafaqun caleyh dallaqoda xoreetee ugu fiican waxaa ugu fiican midda xagga qiimaha aada u lacagta badan sababta kulamaa shaygu uu lacagtiisu badan yahay kulamaa ajrigiisu uu badanaya wa anfasuhaa cinda ahlihaana da addoon la jecel yahay oo dadka iskale ay aada u qiimeynayaan oo agtooda qiimo uu ka leeyahay masalan shaqadau aada u yaqaanaa waa nin xirfad badan ninka noocaas oo kale in layska xoreeyo de nin nin ka tegaa xorey kara oo iimaan waa sahlantaha in la xoreeyo adoon adiga dhib kugu haayo ood adiga masruufayso oon xirfad lahayn soo shaqey karin inaad iska xoreyso waa iska sahlantahay laakiin mid adiga dhaqaale kusoo gelina inaad waa ku xoreeya dhado lilaahi ilaahay dartiisaan koo xoreeyey taas ma sahlana saa darteed taas ayaa ugu fadli badan wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuul lahi sal l slam man ataq man actaqa qofkii xoreeyo shirkan addoon man actaqa qofkii xoreeya dheh shirkan qayb oo lahu isaga usugnaatay oo fii cabdin addoon dhexdiisa ahaatay qayb isaga ou lahaa oo addoon dhexdiisa ahayd qofkii xoreeya fa kaana lahu ouna usugnaaday isaga maalun maal uu leeyahay maalkaas oo yablugu gaarayo thamana alcabdi adoonka qiimihiisa gaarayo quwima waa lagu qiimeeyaa isaga korkiisa qiimata cadlin cadli qiimihiis ayaa lagu qiimeeyaa fa acdaa waa siinayaa marka shurakaa'ahu dadkii shirkada addoonkaas kula ahaa xisasahum qaybahoodii buu siinayaa wa cataqa calayhi alcabdu addoonkiina waa ku xoroobayaa wailaa haddii kale uunan saa yeelin faqad cataqa waa xoroobay minhu isaga xaggiisa maa cataqa intuu ka xoroobo ka xoroobay muttafaqun calayhi walahumaa bukhaari muslim waxaa usugnaaday can abi hurayrata radia allahu canhu wailaa haddii kalena quwima calayhi waa lagu qiimeeyaa wastusciya waana laga camal dalbaa hayra mashquuqin xaal aan addoonka ku la dhibaayo ounan ahayn hayra mashquuqin xaal aanu ahayn mid la dhibayo caleyhi isaga korkiisa wa qiila waxaa la yidhi ina sticaayata jumladaas wastusciya ina sticaayata mudrajatun waa mudraj fi lkhabari xadiiska mudrajay ku tahay taana waa mudraj macruuf maa la yaqaana mudraj waa hadalka nebiga iyo hadalka raawiga oo laysku dhex daro marka hadal xadiidkiiyo ku dhex jiraa laakiin nebiga ma dhihin raawigaa yiri marka waqiiladan qiilkan marka waxuu leeya wastasciyadan ruwaada mid kamidaa ah yiri oo qataada ayaa yiri bu leeyahay qataada ayaa yiri masaladan culamada si xoog leh u baxsiyaan awalan masalada laga hadlaayo waxay tahay addoon laba nin ka dhexeeyey laba nin ayuu ka dhexeeyey nin ayaa marka xoreeyey qeybtiisa see la yeelaa marka addoonka laba qofa isla lahay labadii qof nin kamida ayaa addoonka xoreeyey islaamka xornimadu ku dadaala marka ninkan xoreeyey ayaa waxaa laleeyahay hadduu haysto labaa loo kala qaada inuu maal leeyahay maal addoonkaas qiimihiisa inta ka harsan intuu u celiyo ninkii kale sidaasna adoonka oo xornimo buuxda oo ku helo inuu maalkaas haysto iyo inuusan lahayn haddii maal noocaas uu leeyahy war waxaa laleeyahy ninka dhamaystira xornimadiisa adig qaybtaada ma xoreysatay haa ninka kale sii qaybtiis lacag ahaan usii masalan adoonku qiimihiisa hadow la egyaha kun doolar kun doolar hadii uu yahay asaga qaybtiisana uu xoreeyo meeqaa laga meeqaa u dhiman shan boqolaa u dhiman ninkii shirkada la ahayo shan boqol siina adoonkii asaa marka xornimo buuxbuu helaa waxaana mawlo u noqonaayo ninkaan wax xoreeyey haddii laakiin uunan haysanin shariigii shariigii qaybtiisii xoreeyey haddownan lacag kale oo ku dhamaystiro haysanin see la yeelaa marka waa marka adoonkaa soo shaqey laleeyahay xornimadaada iibisaa leeyahay istiscaa si caayo sameyd orod bax shaqey ninkaan qiimaha shan shantiisa boqoloo doolar usoo gud markuu u dhamaystirana wuxuu noqonaa addoon xor ah noqona soo ma garan sida kitaabada uguma laazimayso laakiin hadduu saa yeelo waa ku xoroobaya mana diidi kara midkaas kale maaayl waxaa loo sacyana xornimadiisa sida uu ku heli lahaa marka meeshaas marka uu leeyahay jumlatu isticaaya ma suganta masma sugna bukhaari iyo muslim inay sugan caddeeyeen nacam labadooda saxiixayna kusoo saareen iyadoo weliba marfuuca weliba bukhaari wuxuu sameeyey wuxuu tilmaamay wuxuu yihi taabacahu waxaa ku raacay yii saciid bnu abi caruuba taabacahu saciid saciid bnu abi caruuba yani waxaa ku raacay abanu wlxajaaj bnu lxajaaj wajariir bnu xaazim kulluhum can qataada marfuucan saas oo marka xadiidka sicaayada jumladan wastusciya afar raawi ayaa wariyey saciid ibn abi caruuba xajaaj ibnu alxajaaj abaan ibn yaziid alcasaar iyo ninka la yidhaha jariir ibnu xaazim afartooda can qataada iyadoo marfuucoo nebiga loo tiirinayo wariyeen marka afar raawi meel cidlaa bay ka keeneen lama dhihi karama garani waxaa soo haray shucbata bnu alxajaaj abu bisam alcataki shucba isaga xadiiska soo gaadiyey inta hore bisow sheegay fa fakana lahu maalun yablugu hamana alcabdi quwima qiimata cadlin ama wailaa quwima caleyhi intaasuu sheegay bis inta kale jumlada sicaayada waaba ka aamusa asaga ma werinin hada xadiidkana qofkaa soo gaadi karaa marka cillo ma looga dhigi karaa shucbe ayaan sheegin ma looga dhigi karaa jumlada dambe ma jirto marka lagama dhigi kara sababto shucba bukhaari wuxuu yiri wuxuunan la sheegin waa soo gaadiyey xadiidka wuxuu yihi warawaahu shucbatu mukhtasaran imaam buhaari shucba xadiidka waa weriye isagoo mukhtasar ah oo lasoo gaabiyey ayuu weriyey marka halkaas waa ku daysay hadalkii ahay saciid ibnu abi caruuba waxaa khilaafay shucba maadaama shucba aanu sheegin jumladan kowduu oo ka aamusay macnaheedu maaha inuu diiday ma aha ayb mida kale saciid keligiis ma aha saddex nin oo kale la werisay jumladan jumladan sicaayo saddex nin oo kale yaa la weriyey waxaa kalay qabsadeen qolada oo mudraj dhahayso hamaam riwaayat hamaam can qataada oo asayaguna waxay dhaheen ah, hamaam jumladan sicaayada iyo waxuu kala saaray iyo xadiidkay dhaheen oo jumlada sicaayada qataada eh, ayaa fadwooday markuu xadiidka sheega wailaa quwima calayhi markaa kadib uu yihi qaala qataadatu qataada wastasciya ilaa akhiri saasay mudrajna ku tahay ibnu xajar waxa uu yidhi hadii wax lagu xukumaayo mukhaalafo hamaam afar nin u khilaafay hamaam hadiiba mukhaalafo wax lagu xukumaayo hamaam ayaa afar qof khilaafay iyadoo haddana saa ay tahay weliba xataa haddii saciid ibn abi caruuba aan lagu raaci lahayn keligiis iyo hamaam keligiisaa xoog badan maxaa yeele saciid ibn abi caruuba asbatu man rawaa can qataada w ragga qataada ka wariyo waa ninka ragga ugu asbatsan waa ka siqaysan yahay ninka la yidhaha hamaamkan marka see nin xaafida nin aan nin uu ka xifdi badan yahay loogu cilay karaa marka taa iyada ma lagu cilayn karo mida kale hamaam waxaa kaloo lagu cileeyey jumladan waxaa la yidhi saciid ibnu abi caruuba ikhtilaaf ba aakhiri cumrigi ku dhacay mukhtalif ayuu noqday fii aakhiri cumrigi ikhtalaa biaakhara taana waxaa lagu jawaabay ragga ka warinayo saciid ibnu abi caruuba waa raggii ka wariyey qabla alikhtilaaf yaziid bni zureyci yaa kamida yaziid bni zureyc ayaa kamid marka waa laga wada jawaabay jawaabahooda dhan waa laga wada jawaabay haddana saciid maba la gooni noqonin saddex nin oo kalaa sidiisoo kale u warisay marka xadiidka jumladan jumla saxiixa saabita ah. ibnu xajar ayaa aada u baxsiyey fatulbaariga juska shanaad ee kitaab alcidqi sidoo kale ibn lqayim tahdiib sunanka waa baxsiyey jumladan inay jumla saxiixa ay tahay ayuu ku tegay taasaan marka uga soconayna waxaa kaloo lagu cileeyey jumladaas caayada waxaa ka dhalanaysa ninkii addoonkan iska lahaa oo shirkada ku haray in la dhigo aa ka dhalanaysa sababto adoonkan ah hadou dhawr aniga bil walbo laba dirhamaan ku seena ama hal dirhamaan kuu keena waa ku dhibtoonayo dhahan ibnu xajar wuxuu yii raxamuka allah ibnu xajar wuxuu yii axaadiista hadalkaasoo kale loogama hor imaada xadiis sugnaaday loogama hor imaado war caadiya soma marka warkaas sawaab maa xanaabiladaa saas ku andacootay sawaabna maaha iskusoo duduub jumladan mar haday nebiga ka sugnaatay oo bukhaari muslimna ay sugeen saxiixooda ku sugeen saciidna saddex raawi oo kale ay mutaabaceeyeen war male marka maxaana laga qaadanaa eh, addoonka intaan laakiin sicaayada loo dirin shaqey intaan la dhihin waa in la fiiriyo ninka xoreeyey ma dhamaystiri karaa xornimadiisa la sameeyo hadduu dhamaystiri kara isagaa laga rabaa hadduunan dhamaystiri karin adoonkaa shaqeynay an abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama laa yajzii waladun walad ma gudo waalidahu waalidkiis uma abaal gudo ilaa an yajidahu inuu helaayo maahane mamluukan isagoo adoon ah fayuctiqahu markaa oo xareeyo rawahu muslim walad yani waalidkiis uma gudo walad ilmo waalidkiis uma gudin uma abaalgudin ilaa inuu waalidkii adoona intau arko oo u waalidkii soo xoreeya maaha rawahu muslim muslimaa weriy marka fa ictiqahu macnaheedu maaha inuu adiga waalidka oo addoona walciyaadu bilaahi haddaad aragto ood soo gado ood soo qaadato lacagta u tiriso isla markii waalidkaada xoreeyay inaad adiga dhahdo actaqtuka waa ku xoreeyey maya ma u baahnaba caqdiga noocaas maxaa yeele adiga waalidkaa mar haddaad milkiso milkigaasba kugu xirana waalidkaama milki karti adoon kuma noqonayo marna ma garan wacan samurata radia allahu canhu an nabiy sal ly slam qaal man malaka qofkii milkiyo daa raximin qaraabo ku saaxiiba maxramin kaas oo maxramin maxram ah fa huwa xurun xor wey rawah axmed arbaca xadiidkana waa saxiix shaahidna waa leeyahy warajaxa jamcun min alxufaadi anahu mawquufun xufaada qaar kamida waxay rajaxeen inuu yahay mawquuf in kale oo xufaada kamidana in nebiga loo koryeelo marfuuc uu yahay ayay rajaxeen aimada marfuucnimada rajaxday waxaa kamida ibnuljaruud iyo xaakim iyo ibnu xasmi iyo cabdulxaq alishbiili iyo ibn lqataan alfaasi intaaso imaanba weliba cabdulxaq sida nasburaayaha kusoo wuxuu yii alxadiiu صaxiixun xadiidku waa صaxiix walaa yaduruhu irsaalu man arsalahu walaa waqfu man waqafahu xadiidkana ma dhibayso ciddii irsaalisay irsaalinteeda iyo ciddii waqfisay waqfigooda midna ma dhibaayo waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan adiga qaraabo maxram ku ah haddaad milkiso isla markaabaa kugu xoroobaya oo bimujarad aad gacantaada ay soo galeen isla markii xorey noqonaan ama adiga ku dhawaaq ama ku dhawaaqa qaraabadaas marka waalidka oo kale walaalaha oo kale sababta saa loo yeelan waxay tahay qaraabo goysnimada in la ilaaliyo sababtoo ah haddii la yidhaha wiil iyo waalidkiis ha is adoonsadaan waa qaraabo goysnimo wiil iyo nin iyo walaalkiis ha is adoon waa qaraabo goysnimo nin iyo walaashiis adoon ha u noqoto waa qaraabo goysnimo lama ogolo marka wacan cimraan bni xuseynin radia allahu canhuma ana rajula nin actaqa sittata mamluukiina lix adoon ee uu lahaa ayuu xoreeyey oo lahu sa usugnaatay cinda mawtihi geeridiis agteed lam yakun lahu maalun maal ma lahayn hayruhum aan iyaga ahayn fadacaa bihim rasuululahi sal l slam nabigaa u yeeray fajaza'ahum halaasan saddex qaybooda u qaybiyey saddexdii loo qaybiy marka meeqa isu raaceen laba laba lix waayo min laba laba laba laba uma markaa dabeed aqraca waa u qori tuura baynahum iyaga dhexdooda faactaqa snayni laba ayuu xoreeyey wa araqa arbacatan afarna addoomadooda ku celiyey wa qaala lahu waxa uuna ku yiri qawlan shadiidan hadal adag waa ku qayliyey ninklaba macnaa xadiidka ku jirtaa ninku markau dhiman raba maalkiisa o dhan inuunan bixi karin sababto ninkaan lix adoon laa lixda adoonba haduu dhiibi dadkii muxuu u reeba dhexla nebigu marka muxuu sameeyey sulis u ka dardaarmi karaa maalkiisa sir sharciga ah, wanaagiisa dadka dambena waa u naxariistay ninkan dhimanaa laftirkiisa waa loo naxariista wuxuu ilaahay ugu sii dhawaado rabaa lama dhihin maalkaaga ma bixin kartid intee laga helaa marka sharci noocaas oo kale laga hela marka haddana cadaalada sharciga fiiri labadan qof ee ninkan alle ugu dhawaan karo horay karo haddana lama dhayn hebel hebelo soo baxa sababtoo ah inta kale is xumaynaysa waa loo xaq sooray qorituura tuuraa loo sameeyey kii qorigiisa ugu soo baxa baxa lidalika xuquuqdu hadday isku mid noqoto dadka see lagu kala saara qorituur qurca meelo badan nabigu qurcadaas ku kala saara marka sharcigeena yani waa sharci aada ka ger qofka uu ku islaami karaa qofkii muslim ahaayna iimaana uga ziyaada marka u arka waxa adduunka ka socona oo sharci lagu laqawaaniin lagu tilmaamayo iyo kan marka isu arko waxaa ka dhexeeya yani farqi waxaa udhexeeya aada weyn <clears throat> rawahu muslim wa qaala lahu qawlan shadiidanna waxaa wey waa canaanta nebiga sababto inuu maalkiisa o dhan u bixiyo ma fiicno wacan safinata radi allahu canhu qaal safina marka safiina saasa la dhihi waxayna ugu baxday mar safar asxaabta ay ku jireen ayuu wax alaab badan ba u qaaday alaab la qaadi waayey ayuu asaga uxambaaray markaasaa safiinaa loo bahna doon nin aada u karti badan o ah radia allahu canhu qaal kuntu mamluukan adoonan ahaa liumi salama usugnaayo umu salaman adoon u faqaalad waxay tihi uctiquka waan ku xoreynayaa wa ashtariu calayka waxaanan kuu shardinayaa an takdima rasuula lahi sal l salam inaad nabiga u adeegtid maacishta intaad noo shaxday <clears throat> ayb ashtarid aleyk waxaan kuu shardina an takdima rasuula lahi sal slam inaad nabiga u adeegto maacishta intaad noo shaxday rawa axmed abu daawud wnasaa-iy wlxaakim xadiidkan marka waxaa laga qaadan karaa xoreynta in shardi lagu xiri karo waa ka xoreynaa bishardi laakin in la dhihi Eh, abu daauud ma taas waba u baabaystoon wuxuu yihi baabun fi lcidqi calaa shardin baabun fi lcidqi calaa shardin laakiin khaaabi ayaa wuxuu yihi waa ballanqaad lagu macneeyey shardi khaaabi wuxuu yihi haadaa wacdun cubira canhu bismi shardi waa ballan laakiin shardiyaa laga cabire eray ahaan looga cabire walaa yalzamu lwafaau bihi shardi ahaan in loo oofiyana qasab maaha qofka yani xoreynta ma kala gogo-i karta iyada hadaad tiraa waa ku xoreeyey bishardi inaad saa yeesho oo ninkiina uu ku yiraa waayahay ballanqaad buu kuu sameeyey laakiin haddii aanu samaynin shardigii addoonnimana kusoo laabanayo maya saa macna soma garana addoonnimadi mar hadduu xoroobo soo laaban ma male kusoo laaban ma laakiin inuu ballanta oofiyo way fiican tahay ballan waa min baabi lwacdi laa min baabi shardi soo ma fuqahada badankoodna laa yusaxixuuna iqaaca shardi bacda alcidqi xorayn kadib shardiga dhacaayo fuqahada m macno uma yeelaan ma saxiix yeelaan ayb liana sharda laa yulaaqii milkan ayb shardigu milki lama kulmo wamanaaficu lxuri laa yamlikuhaa gayruhu ujeeda ninka xortaa manaaficdiisa eyrkiis ma milki karo manfacadaada iskale ayr manfacadaada ma milkin karo wa manaafic lxuri laa yamlikuhaa ayruhu ila fi lijaarati ijaarada in aduu adig ku shaqaale io noqo bishiin intaas qaada saacadaha ou ku ijaartay manfacadaada saa iskale adoo xor ah haddana manfacadaada wuxuu ku milkin karaa ijaaro inaad caqdi ijaara wada gashaa laakiin adoo xor ah caqdi ijaarana uusa idinka dhexaynin manfacadaada makula yeelo karaa abadan maya taas marka khaaabi sheegay sida saaib bn mauud kasoo raray an caaishaa radi alahu anha ana rasuul lah sal slam qaal inama alwalaau walaha liman actaqa laakin safiina waaba fuliyaba nebiga u khidmay jiri inama alwalaau walaha liman actaqa qofkii xore iskale mutafaqun caleyh fi xadii waa xadiikii dheeraan soo marna ninkii qofka adoonka xoreeyo adoonkaas mawlihiisa isagaa noqonaya laakiin ma jirto war adiga xorey welihiisana anaa yeelanayowalahan marka muxuu macnoo leeyahy muxuu macnoo leeyahay ninkaan hadow dhinto cid dhaxasho la waayo ninkii xoreeyaa dhex lahay macnahaasaa ku jira wacan ibni cumar islaamkuna dabcan mar walba abaalgudka qofka wanaagga kuu sameeya in loo abaalgudo islaamka xoogoo saaray waxa loo leeyahay marka aad kutubta ku arkaysa fulan mawla fulan ad arkay yani waxaa weyaan war ninkan inuu adoon ahaa la xoreeyey ninkii xoreeyena ou nicmo kuleeyahay bacdallahi yaa la muujina adoonkuna inuu inkira ma aha ninkii xoreeyey ou yihah war waxa ii tahay male soco mid kalena uu ka daba ordo abaaldhaca islaamku ma ogola waa ogtii naagaha nebiga waxyaabaha naarta geliyo wuxuu ku macneeyey kufraan lcashiir ninkeeda oy abaal dhacayso soma ma waa tii nabiga u yiri sal lahu aleyh ali wasalam ninkii aabihiisa naco oo aaba aan dhalin sheegto gaal waay faqad kafar waa kufriye kufrigaas kufrun duuna kufrin ha ahaatay laakiin mar haddii kufri lagu idlaaqay dembi yar ma aha shaygaas sooma garani qofka hadduu wanaag kuu sameeyo jazaaka allahu khayra inaad dhahdo wahaakada kan waa lamid iyada adoonka inuu mawlihiisa ixtiraamo walaa waxaa kaloo ku imaadaa waa maxay waaka ilaha yiri an ishkur lii waliwaalidayka sidoo kale labadii waalid in lagu shukriyo walaa waxuu ku imaan karaa ninkii qof soo muslimiyo ninka lasoo muslimay nicmo weynaa lagu leeyahay bacdallahi naam ninkii soo muslimay inuu uqiro e, e, abaal inuu uhaayo ayaa la rabaa bal waaba loo nisbeeyaa mararka qaar naam imaam lbukhaari hadda maxamed ibn ismaaciil aljucfi yaa aljucfi qoladaas kama dhalanin imamimaam buhaari kama dhalanin qoladaas awowgiis muqiira oo majuusi ahaa ayaa waxaa muslimiyeen qoladaas jucfiyiinta muslimiyeen bukhaari jucfiyiintiaaba loo nisbeeyey sababtoo nicmay kuleeyihin marka daaiman abaalo dhaca ma fiicna waana dabci aada u faalxuun qofka hadduu xaraf kuu faa'iideeyo hadduu wax ku siiyo yani jazaaka allahu khayran ixtiraam mudan yaha meelaha in laga caayo ama yani qofkii in la yiraahdo ama meelaha laga xanto ama la dhibo ama yani taas marka laguma liibaan barakana cilmigama yeelanayo maa qofkii cilmiga ku baray hadaadan jazaaka allahu khayran dhihin waxaa weeyaan baraka cilmigama yeelanayo taas marka waa iska waaninayna dhammaanteen zamankan cilmigu barako badan waxa uu yeeli waaye waxaa kamida a abaal dhacyada badanaa kamida a waxaa weya qofku masalow si umaqlaa ma jecla masaladaas ama qaabkaas looga hadla nasaw lama saxsana qof kale u tagaa saasa darsigii laga u yiriy leeyaha darsiga hebel ah waxaas waxaasaa laga sheegay kawaran dadkiiba marka saa isugu diraa hadhowna darsigay soo fariisana kaas darsiga barako u yeelan maayna wax uu ka faa'iidayo baraka ah ma lahaanaysa mana ahan baabuljarxi watacdiil yaan loo qaadanin masalada qaabkaasna ayb jarx iyo tacdiil war ninka aada u aragta inuu majruux yahay isaga tag waxba ka yani waxaa wey qofka aada u aragta diintiisu inay duran tahay iskaga tag waxba ka dhegeysani qof aada waana ka dhegeysana waana raadi jarxina waa ku ogahay waxaa weeyaan taas iyada foolxumo ma fiicin wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lah sal ly slam alwalaau waluhu luxmatun hilib waay ka luxmati nasabka hilibkiisa oo kale ah adiga nasabkaaga hilibkaaga adiga walaalkaa idinka dhexeeyo qof ma ka iibsan kartaa lagama iibin karo taasoo kale waay naam walahana cid kale lagama iibin karo cid bilaayd unbaa yeelanayso laa yubaacu lama gado walaa yuuhabu lama hibeeyo rawahu shaaficiy saxabu bnu xibbaan wlxaakim waa soo hormaray xadiidkan bacdi baana ku jiray wa asluhu fi saxiixayni bigayri hada lafdi isna waa soo hormaray baabu lmudabari wlmukaatabi wa umi lwaladi saddex nooc oo addoomada kamida ah almudabar waxaa la yihaha kii la dib dhigay mudabar waxaa qofka la yidhi idaa midtu faanta xurun haddaan dhinto miyaho haddaan dhinto adiga xoraa tahay idaa midtu fa anta xurun haddii aan dhinto adiga xoraa tahay addoonkaas maxaa la dhahaa almudabar ayaa la yihaha bifatxi lbaa bikasri ba maaha bifatxi lba almudabar waa kii la dibdhiga mukaatabna waxaa la yidhaha haddaad intaas ii keento faanta xurun idan sayidkiisa waxuu leeyahay kun doolar haddaad ii keento xoraa tahay weliba kun doolar oo aada saddex u kala bixinayso saddex yani jeer aada kala dhiibayso ama afar jeer heshiisay galaan adoonkaas mukaataba leeyahay waladiina ibtaguna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra hadaad ku ogtihiin kitaabeeya adoomada sharci waaba leesfaray adoonku hadduu ku yidhaa war kitaabey aan isxoreey anaa soo raadsanaya lacagtee dadkuna inay u kaalmeeyaan waaye kan adoonka loo yahayna inuu ukaalmeeyo soo ma garani mukaatabaa la yidhaa midkaas umulwaladna umulwalad waxaa la yidhaha naagta adoonta adiga kuu ah hadday ilmo kuu dhasho hadday intay uur yeelata ilmo kuu dhasho umwaladaa la yidhaha haddaad adiga dhimato xoray noqona iyada ama iyada iska iska leh milkigaaga ku jirta haddaad adiga dhimato iyada xoray noqona <coughs> umul waladaa leedaha saddexdan nooc ka warrama marka wacan jaabirin radia allahu canhu ana rajula nin oo min ansaar ansaar ka mid a ah, actaqa gulaaman lahu adoon oo lahaaba xoreeyey can duburin dibdhigo ka xoreeyey aa dibdhiga haddaan dhinto xoraa tahay lam yakun lahu maalun maal ma lahayn ayruhu aan isaga ahayn fabalaga dalika nabiya sal lahu aleyh ali wasalam arrintaa nabigay gaartay faqaala nebigu wuxuu yihi man yashtariihi minii yaa iga iibsanaayo fashtaraahu nucaymu bnu cabdillaahi ayaa ka iibsaday biamaani miati dirhamin sideed boqoloo dirham muttafaqun caleyhi wafii lafdin lilbukhaariyi faxtaaja ninkaa faxtaaja waa u baahan addoonkii ou yidhi haddaan dhinta xoraata mudabarkii ayuu u baahda haddana u u baaha marka haddii baahi timid adoonkan marka in la yidhaah maaha iska joogo kanu marka u dhinto adoonka iska xorooba la dhihi maayo maadaama xoolaba uu keligiis ka qabo waa la gaday lacagtiisiaa marka lagu riwaayadka qaarna ninkaa in deyn iyo lagu yeeshay iyo yaa laga garanaa oo dayntiisii marka laga guday lacagtaas deynaa lagu lahaa adoonaan xoreynama laga yeela maya adoonkiyaa la gaday lacagta marka waxaa laga qaadanaa bayc mudaber adoonka mudaberka in la iibin karo way banaanta in la iibiyo maxaa l nabigaa iibiyey sooma aleyh salaatu wasalaam markaad adoonnimo ka bixi maayo markaas ilaa inuu si kale uga baxo maaha wafii riwaayati linasaa-i wakana calayhi daynun waata riwaayada nasaa-i calayhi ninkaas adoonka eh, markaan dhinto xoraa tahay yiri korkiisa dayn ayaa ahayd fabaacahu bitamani miati dirhamin acdaahu markaasuu siiyey wa qaala wuxuu yidhi aqdi daynaka dayntaada iskaga gudeeroona xadiidka marka maxaa laga qaadana waxaa laga qaadanaa islaamku inuu waxa la yidhaha sida uu abaalgudka dadka ugu tirtirsiiyey ayaa haddana tabri'atu dimam qofku inay dimadiisa yani luquntiisa inay ay mas-uuliyad iyo dayn ay ka xorowdo islaamku waa ku dadaala saa darteed haddii adiga dayn lagugu leeyahay sadaqan la baxaa lagaa yeeli ma horta nafsadaada furaa daynta iska bixi wixii kusoo hara arag lidalika marka kitaabu lxajri ama baab lxajri waxaan kusoo marnay qofku hadday dayn badan lagu yeesho ee uu gala markaas yani lacag la-aan ay ku dhacdo hadday dakliga isaga lagu leeyahy waxa lagu leeyahay iyo xoolaha uu haysto hadday kala badnaadaan see la heli jiri tasarufkaa laga manci jiray maxkamada qaali waxuu kusoo saaray xajri tasarufkaa laga mancinaa tartiib dayntaa markau iska gudo kadib tasarufkiisa waa loo fasaxa marka maa xornimada inaad dad ku dhigto maa oo daynta intaad daldalato hadhowna adigii markaa layska fasaxo ood wax iska gadato maya suuqaan qaabka uu ku dhisan yahay qaab aada u faalxun w nin waxaad arkaya yani boqolaal kun oo dollara lagu leeyahay maca daalika iska ganacsana ganacsi isaga jiraa dadkiina wax uga gudaayo ma laha waxay ahayd in laga manciyo lacagta oo haya laga qaado dadka looga gudo hadday ka gudmi weyso la fiiriyo waakada islaamku yani qofka zimadiisu inay beri noqoto aada ugu dadaalo si allaala sida ugu sahlan oo adiga mas-uuliyadda ay kaaga dhici karto waa ku dadaala lidalika eh, eh, dadka amwaashooda damaanka oo kale in la damaano qaado iyo kafaalada iyo axkaam fara badan baa ku jirta wacan camri bni shucaybin can abihi can jadihi can nabiy sal slam qaal almukaatabu ninka la kitaabeeyey cabdun adoon waa maa baqiya caleyhi intu kaga haray min mukaatabatihi dushiisa intu ku haray min mukaatabatihi wuxuu lagu kitaabeeyey dirhamun dirham intii lagu ballamay hal dirham intay ka dhiman tahay weliba adoon adoona la xisaaba soma garan kun dolar keena la yii sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal iyo barow bixiy baraa ku dhiman yani dolar nuskiisa ku dhiman weli waa adoon intuu iska gudayo hakada akrajahu abu daawuud biisnaadin xasan waana xadiid xasana sidoo sheegay waasluu cinda axmeda wahalaasati wasaxahahu lxaakimu وعn umi سلمةa رaضي الله عnهa qاlt qاla رasuل ه صل سلم إda kana لxdاkuna midkiin middiin hadday usugnaatay mukaatabun adoon haduu usugnaaday idaa kaana haduu ahaaday lixdaa midkiin midiin mukaatabun mukaatab oo u ahaaday adoon ay kitaabaysay wa kaana cindahu aftiisuna uu yahay maa yu-addii wax uu iskaga gudo kitaabadaa waxuu isaga gudana haysto faltaxtajib minhu haka xijaabato adoonnima waa dhamaatay markaas rawaahu lhamsatu wasaxaahahu tirmidiyu xadiidkan waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira nabhaan mawla umi salma huwa majhuulun nabhaanna waa majhuul sidaa ima badan ay sheegeen imaamu shaaficina wuxuu yidhi lam ara man raditu min ahli lcilmi yuhbitu xadiida nabhaan haada imaamu shaafici wuxuu yidhi ma aanan arag dadka cilmigooda aan raalliga ka ahay iyagoo xadiidkan sugaaya ma aanan arag xadiidka bacdigaa ku jira an ibni cabaasin radi allahu canhuma an nabiya sal l slam qaal yuda waa laga diyeeya almukaataba mukaatabka mukaatabka diyo ayaa la siiyaa hadii yani la dilo waay haddii la dilo diyo ayaa laga bixiyaa oo laga siiyaa biqadri maa intii oo kale cataqa ou xoroobay minhu isaga ka mida ah. diyat alxuri ayaa la siiyaa xor nin xora diyadiis ayaa laga siiyaa wabiqadri maa intii raqa ou addoomoobeyna minhu oo isaga kamidana diyat alcabdi adoon diyadiisa laga dhiibaa rawaahu axmed abu daawuud nasaa-iyu xadiikan waa xadiis saxaax <clears throat> ninkii mukaatab waayo kun dollar ayaa masalan lagu kitaabiyey shan boqol oo iska bixi ninkaas nusna waa ka xor sooma nusna waa ka adoon haddii la dilo ninkaasoo kale ama dhaawac la gaarsiiyo diyadiis see loo xukumaa nusna diyat lxur waay nuska kalena diyat lcabdiyaa laga qiyaasa saasaa la yeela masalan waa la dilay ama labada gacmoodaa laga goobiy kasoo qaba labada gacmood meeqay ahayd diyadeeda boqole labada gacmood hadii laga wadi diyo kamil eedo boqole sooma adoonkii mukaatabo ah kun dolara lagu kitaabay shan boqol u bixiy saylayelaa marka waxaa la siinaya ninkaas marka nisfu diyat lxuri nin xore diyadiisa nuskeed waa leeyahay horta ila nus xor ka yahay mogta konton halaad meeshaasu ka qaatay nusna adoono ka ahay soo maa marka nisfu diyat lcabdi waa inuu helaa marka dhinacaasna oo ka helaa nisfu diyat lcabdi meeqa waa shan iyo labaatan adoonka diyadiisa waa konton sooma niskeed meeqa waa shan iyo labaatan toddobaatan iyo shan saas ku leeyahay marka soma ma fahamteen marka xadiidka macnihiis saas yuuda lmukaatabu mukaatabka waa la diyeeya diy waa la siiyaa diye ahaan biqadri maa intii oo kale cataqa minhu ou ka xoroobay diyat alxuri xor diyadiisaa la siiyaa wabiqadri maa raqa minhu intuu adoon ka yahayna diyat alcabdi baa laga siiya si kale aan u dhigna marka waxaa lagu kitaabeeyey sagaal boqol markaasu wuxuu bixiyey saddex boqol ninkaas meeqou xor ka yahay ulu saddex meelooda meelou xor ka yahay laba meeloodna adoonu ka yahay see diyadiis u uqaybinaya marka sidaanoo oo kale a ku qaybinaya waxau qaadanaya marka hadii saddex meeloodoo meel diyat lxur labada kalena diyat lcabdi ka yahay taa un ku socona mar walba xisaabtaasa lagu socon waan camr bn xaari ahi juwayriyata umi lmuminiin radia allahu canha la dhashay qaala wuxuu yihi maa taraka rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu kama tegin cinda mawtihi geeridiisa agteeda dirhaman dirham kama tegin walaa dinaaran kama tegin walaa cabdan adoon kama tegin walaa amatan kama tegin walaa shayan kama tegin ilaa baqlatahu lbayda baqashiisii cadayd maahan wa silaaxahu iyo hubkii uu ku dagaalami jiray iyo wa ardan dhul jacalahaa sadaqatan sadaqa u ka yeelay iyo dhul uu sadaqa ka yeelay rawahu lbukhaariyu bukhaari baa weriya xadiis waxaa laga qaadana marka nebiga inuun addoon ka tegin adoon xor yani addoomada in la xoreeyo inay fiican tahay dabcan nebiga caleyhi salaatu wasalaam um inuuna lahayn ayaa laga qaadana xadiis sababto hadda um walad eh, yani waxaan ujeedaa addoon markaa addoon u ah inuusa lahayn nabiga aleyh salatusalam waan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasul lah sal l slam ayuma amatin addoontii oo walada dhasho min sayidiha sayidkeeda u dhasho fahiya xuratun xur weyan bacda mowtihi kolka u dhinto kadib umwaladku ma la iibin karaa la waa la iibin karaa waa soo marna in la iibin karaa xadiidkeeda waa la iibin karaa umuwalad marka hadii la iibiyo umwalad hadii la iibiyo qofku u iibin karaa haduu iibiyo xor ma noqona marka ma noqonays nin kalaa iskale si milkiisa ka baxay laakiin milkigiisa iyadoo ay ku jirto hadii ay dhima hadii u isagu dhinto ilmana ay u dhashay ah ninkaas waa xoroobay iyada markaas dhimashadiiskaas ayay ku xoroobeysaa akrajahu ibnu maaja walxaakimu biisnaadin daciif xadiidkan marka aadau daciif weliba u yahay sababta waa min ariiqi xusein ibni cabdillaahi bni cubaydillaahi ibni cabaas can cikrima can ibni cabaas sida uu buusiiri ku yidhi zawaaidka isnaaduhu daciifun buu yihi xusein ibnu cabdillaahi alhaashimiy tarakahu caliy bnu lmadini caliy bnu lmadini shaykhu lbukhaari ayaa ka tegey xadiidkiisa iyo axmed ibnu xambal iyo nasaa-iyo wadacafahu abu xaatim abu zurcana way daciifiyeen bukhaarina wuxuu yii inahu kaana yutahamu bizandaqa ninkan diin diin laawanimo ayaaba lagu tuhmi jiray zandaq waa diin laawayaalka zindiiqadaad maqasha waa zindiiq waa diin laawa isu ekaysiinayo diin inuu leeyahay waa munaafiqa nifaaqiisa oo ictiqaadiga yahay kaasaa la qalbi ahaan diin ma aaminsana afka laakin wuxuu ka muujinaa inuu diin aaminsan yahay see loo fahmi karaa marmar waa la fahmi karaa waxa kasoo baxayo ficilkiisa laga fahmi karaa raggii zanaadiqada lagu tilmaamay zandaqada loo dilay xallaaj iyo ninkii la dhihi jiray eh, jahm bin safaan iyo jacd bni dirham iyo maxaa lagu garta ayaga diin xumaa sababtoo ah ayagoo musxafka wax ka sheegaayo qur-aanka ayagoo wax ka sheegaayo la maqlay nin muslim ma dhici karta inuu qur-aanka wax ka sheegay abadan ma dhici karta ibnu raawandi iyo kale zanadiqay ahay sababta ah ibnu raawandi wuxuu alifay kitaab qur-aanka uu ku radinayo marka nin qur-aan radiye muslimama ah, laga yeelay way badan yihin dadka hadda qur-aanka radinayo ada radinta waxaa u haystaa wax kale laakin hadda ma joogaan dad qur-aanka radiyo islaam sheegana waa joogaan joogi waay dad waxaa jira ku dhahaayo naagta maa in la siiyo dhaxalka nisfu nisfu irti rajul in la siiyo waxaas qalad cadaalad marsay ka suuroobi kartaa naaga niman ka fiicanaa jira ay kuleeyihin kaas qur-aankao radina kaas haduusan qur-aanka radinaynin yaa qur-aan radinayn yaa marka kaas waa zindiiq kuwa waxaa kale ayaguna jira zanaadiqada maxaa kamid a ah kuwa in diinta inay baaba-da jecel oo maanta haddii wadankan dugsi qur-aan iyo masaajid inuusan ku harin kuwa jecla oo dadkan raad islaam laga zuuliyo kuwaasoo kale ayakuna diinay aaminsan yahin ma la dhihi karaa abadan ninku waxa aaminsan yahay ma zuuli karo y qofku wax uu aaminsan yahay ma zuulin karo lidalika waxay kamid tahay culamada waxay dhahaan tasdiiqu tasdiiqa qalbiga hadduu ka marnaado maxabo ilaahay iyo rasuulkiisa xubbi hadduu ka marnaado wax uu taraayo malaha maa wax uu taraayo malaha sheikhu lislaam ibnu taymiya sharxu eh, xadiisi jibriil aada u arrimaas uga hadla haduu yidha ani ilaahan rumaysana rasuulka waa rumaysana laakiin maanta rasuulkiio la caayaayo aan u damqaynin nebigii hadday dhaci lahayd nebigii oo la dilaayo aan ka celinayn asoo ka celi karo qofkaasu nebiga saa u nacab waa rumaysan yahay maxaba hadaynanba jirin ee caro ay jirto bukdi ay jirto tasdiiqaas inuu baail yaha la garano uunan jirinba somakas zindiiqu marka kaasaa laga wadaa marka dadadka aan diinta aaminsanayn wax badan oo lagu gara karaa jir walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum wala tacrifanahum fii laxni lqawli waxaad ku garanay bu ilaaha yiri fii laxni lqawl war xumada carabkooda diintay ku godaaya mar walba soma ka marka ninkii yiraa zamankan ma joogaan kuwa carabka diinta ku godo waa isyeelyeela kaas isaga laftirkiisa zanaadiqada in loo heelyana ma fiicna iyadoo laleeyahay jahli iyo wax lamida loogu helina oo marka qofku inuu iska jahligu qof yani islaam intaas kula soo ekaaday yani zindiiq xaalkiisa waaba ka duwan yahay xaal jahli jaahil xaalkiisa waa ka duwan yahay وعن سهل بن حنيف ورجح جماعة نعم وقفه على عمر رضي الله عنه لكن xukunku waa saas taasaa in cumar lagu eh, keeyo n lagu waqfiyo xaafid ibn xajarna marfuuca waa daciifiyey mawquufkana talkiiska ku saxiixiy marka mawquuf ahaanuu saxiix u yahay eh, waa kaa marka waan sahl bni xunayfin radia allahu canhu ana rasuula lahi sal slam qaal man acaana mujaahidan fi sabiili llah man acaana qofkii kaalmeeya mujaahidan mujaahid fii sabiillah ilahay jidkiis ku jihaadayo aw aariman ama mid deynoobay fii cusratihi yani maca cusratihi isagoo yani mucsir ah lala qabo waa daynoobay wuxuu isaga guda ma haysto aw mukaataban fii raqabatihi ama nin mukaataba luquntiisa la kitaabeeyey ninkii u kaalmeeyo oo ka bixiyo lacagta adalahu llaahu ilaahay baa harinaya yowma laa dilla ilaa dillah maalin har uusan jirin ilaa ilaahay carshigiisa harkiisa ma ahani rawaahu axmed wasaxaahu alxaakim xadiikana dacfi baa ku sugan cabdullahi bnu sahli bni xunayf ayaa ku jira wahuwa majhuulun ninkaana waa majhuul marka laakiinse de in mukaatabka loo kaalmeeyo taa iyada marka waxa weeyaan nusuusta waxaa laga faa'iideysanaa addoonka in la xoreeyo nusuusta kugu dhiirigelinayso yaaba laga faa'iideysanaya bal zakada ayay qeyb ka leeyihiin ninkii mukaatabkao la kitaabeeyo zakadaa la siinaa si uu isagu furto naftiisa wafi riqaabi waa ka ilahi yiri subxana wa tacala inama sadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiini wlcaamiliina calayha wlmualafati qulubuhum wafi riqaabi marka umu waladkii iyo mukaatabkii iyo maxay ahayd iyo iyo iyo mudaberka axkaamtiis waa kas qofkii marka axkaam dheeraada rabo oo ku saabsan maxay ahayd baabkan meelaha aada loogu dhigo axkaamu ahli dimada iyo kutubaha noocaas oo kale iyo kutubaha axkaamta guud ahaan intaasba way dhigaan inkastoo hadda adoonku kitaabkan kitaabul cidqi dabad badana waxay iska leeyihiin adoon hadda lama haayo maxaa laga akrisana axaadiidta taas qalad a diintay kamid tahay in la ogaado la barto haddii adoon la helo sida loo maamuli lahaa si loo ogaado laakiin haddii laga jaahil noqdo maxaa la maamula